alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jirray kitaabkii muqadimatun fii usuuli tafsiir ayaynu ku jirray marka waxayna ugu dembeeyey xadiiska uu siqadu soo wariyo inay dhici karto inuu qalad ku dhaco oo culammaduna qaladka ay xukumaan ama sabab daahiray ku ogaan karaan sabab kalena waa dambaysaa sababta uu inoo hormariyey bisabab daahir waana qiyaasu lcagsi waxa la yidhaahdo oo markuu yidhi wakamaa anahum yastashhiduuna wayactabiruuna bixadiisi aladii fiihi suui xifdin fainahum ayضa yudacifuuna min xadiisi hiqati saduuqi daabiti ashyaa tabayana lahum halatuhu fiiha biumuurin yastadiluuna biha tashbiih oo labada arrin isku shabbahaayo waxaa la yidhahdaa qiyaasu lcagsi baa la yidhahdaa qiyaasu lcagsina waxaa la yidhaahdaa isbaatu didi xukmi shayin lishayin litadaadihima fi lcilla xukun shay leeyahay lidkiisa ayaa waxaa loo sugayaa shay kale xukunkaa xukunku liddi ah waxaana loogu sugayaa inay cillada isaga horjeedaan daraaddeed oo laba cillo oo mutadaadayn oo iska hor ayaa ku kala sugan markaas dabadna waxay labada cillo kala keensanayaan labada xukun ee kala duwan ee iska hor siday labada cillo isaga hor jeedaan noocaas waxaa la yidhahdaa qiyaasulcagsi baa la yidhahda ana tii eh, ku soo aroortay xadiidkii nabiga sala allahu aleyh wasalam ay saxaabada qaar weydiinayeen ayaqdii axaduna shahwatahu wayakuunu lahu fiiha ajar deedna nebigu wuxuu u tilmaamay sala allahu aleyh wasalam ara'ayta low wadacaha fii xaraam akaana calayhi wisr yacnii hadduu xaaraan shahwadiisa dhigi lahaa sow dembi loogama qoreen oo kuma dembaabeen sidoo kale hadduu xalaal markaa shahwadiisa dhigana oo uu ku gutana ajar baa ugu sugnaanaya sida markuu xaaraan ku gutaba uu dembi ugu sugnaanayo yacni qiyaasulcagsiga xadiiskaasi saasuu u sheegay marka sheikhu amhila ama tusaalayaal buu ina siiyey tusaalayaashaasna waa soo sharaxnay wa ana maa waqaca fii bacdi turuqi albukhaariyi ina annaara laa tamtaliu xataa yunshica allahu laha khalqan aakhara mima waqaca fiihi alghalatu wa hada kaiirun noocaasi yacni tusaalayaal badan bay leedahay marka loo eego inta saxan kasiir maaha waa qaliil laakiin marka laga eego xagga amsilada inay tusaalayaal doora loo helaayo ictibaarkaasu ugu magacaabaya kasiir oo bimacnaa intan aynu sheegnay hadda waa ka badan tahay baa markaa macnuhu dhacaya oo tusaalayaal kale oo doorana waa la helaya wannaasu fii hada albaabi tarafaan qaala almusannifu raximahu allah wannaasu dadku fii hada albaabi baabkan waxay ku sugan yihiin darafaani laba daraf bay markaa kala yihiin dadku laba daraf laba dacal bay kala joogaan darafun min ahli lkalaami wanaxwihim dacal waa qolyaha markaa kalaamka madmuumka u saaxiibka ah iyo wanaxwihim kuwa markaa la midka ah oo minman huwa ka mid ahaaday ama ahaaday oo minta bayaaniya laga dhigo miman huwa baciidun can macrifati alxadiisi wa ahlih miman huwa kaasoo ahaaday baciidun mid ka fog can macrifati alxadiisi wa ahlih garashada xadiiska iyo ehelkiisaba yacni inuu markaa ka fog yahay laa yumayizu bayna alsaxiixi wadaciif oo aanu kala soocaynin xadiiska saxiixa iyo xadiiska daciifka fayashuku fii sixati axaadiisa wuxuu ka shakinayaa axaadiis sixadooda ayuu ka shakinayaa aw fi lqaci biha wuxuu ka shakinayaa axaadiis inuu qaciyo oo uu yaqiiniyo inay sidaas tahay oo nabigu sala allahu alay wasalam ku hadlay macnahooduna saa iyo saa yahay maca kowniha macluumatan maqtuucan biha iyadoo lala qabo ahaanshahay axaadiistaasi tahay macluumatan mid la ogsoon yahay in nabiga sala allahu aleyh wasalam ay ka sugan tahay maqtuucan biha mid la qadcinaayo inay tahay lala qabo oo si yaqiina loo hubo oo qaci ah in nebigu sala allahu aleyh wasalam ku hadlay cinda ahli ahlilcilmi bihi cidda xadiidka nebiga sala allahu aleyh wasalam u aqoonta leh agtooda ay tahay axaadiis macluuma oo la qadcinaayo wa tarafun miman yaddaci itibaaca alxadiisi waalcamala bihi dacal kalena waxaa loo jeedaa qolo kale waxay markaa iyaguna ahaadeen minman yaddaci markaa tarafaani ayaa waxaa laga beddelayaa tarafun wa tarafun ama la yidhaahdo humaa labada taraf tarafun kada wa tarafun miman yaddaci iyo qolo kale oo iyaguna markaa ka mid ah tan dambe tabciid in loo fasiro waa lagama maarmaan miman yaddaci kuwa markaa sheeganaya ka mid ah itibaaca alxadiisi waalcamala bih raacitaanka xadiidka la raacayo iyo waalcamala bihi camalfalka lagu camalfalaayo sheeganaya kullamaa wajada lafdan goor kastoo uu eray helo oo fii xadiisin xadiis ku sugan eraygaas oo yacni fii xadiisin xadiis ku sugan xadiidkaasoo qad rawahu siqatun uu soo wariyey ruux lagu kalsoon yahay aw ra'aa ama uu arko xadiisan xadiis uu arko xadiiskaasoo biisnaadin daahiruhu sixatu ku sugan sanad muuqaalkiisa ka muuqda ay sixo tahay yuriidu an yajcala dalika min jinsi maa jazama ahlulcilmi bisixatih wuxuu rabaa an yajcala inuu ka yeelo daalika kaas min jinsi maa nooca kii iyo jinsiga kii inuu ka yeelo jazama ahlulcilmi ahlucilmigu ay qatciyeen oo jasmiyeen bisixatihi saxiixnimadiis oo wuxuu u qaadanayaa lafdo kastaoo ku soo aroortay yacnii xadiid kastaoo ku soo arooray daahir sanadkiisu sixo yahay inuu saxiix yahay oo markaysagaa ilaaba ilaa wax sugan yahay ayuu u qaadanaya ama eray ku soo arooray xadiis saxiixa ku dhex dhacay wuxuu u qaadanayaa sixada xadiidku saxiix yahay inay ka dhalanayso lafdo kasta oo ku sugani inaan laga shakin karin waxaana dhici karta iyadoo xadiidku saxiix yahay fii nafsi alamri haddana alfaaddiisa qaarkood in la yidhahdo waa lafdigaasi waa shaad maca kowni alxadiisi saxiixan fi ljumla iyadoo lala qabo xadiidku jumla ahaan inuu saxiix yahay ayaa haddana lafdada nooca iyo noocaasa ee xadiidka dhex dhacday ayaa waxaa dhici karta in la yidhahdo lafdada noocaasi waa khalad ama waa shaad ama waa wax la mid ahlucilmiguna taas waa sheega marka waa laba daraf e, oo iska soo horjeeda qola axaadiiskii aqoon fiican uma leh saas aawadeed axaadiistii culammada xadiiska taqaana agtooda qadciga ka ahaa axaadiis maqduuca ahayd ee macluumka ahayd ayaabuu ka shakinayaa ayaabuu ka shakinaya taasna waxaa sababaysaa inaanu aqoonta u lahayn xadiiska ayaa u sababaysa yacnii funuuntana sideedaba ahlu takhasuska loo daba joogaa qaala allahu tacaala fas'al bihi khabiiraa allah wuxuu yidhi fas'al bihi waxaad weydiisaa khabiiran yacni mid khabiir ku ah weydii towxiidka ilaahay oo ruux khabiir ku ah weydiiba khabiiran bihi ay khabiiran billaah waxaa laga qaadanayaa cilmi kastaba cidda aqoonta u leh in la weydiiyo taas ayaa laga qaadanaya kama dhalanayso ruuxu inuu caalim yahay oo funuunta qaar uu caalim ku yahay oo uu aqoonu leeyahay inuu funuunta kala garanaayo kama dhalanayso waad jiraan culamo mutafanniniina oo fanni kastaba markaa aqoon aad iyo aad u waasica marka isagaa u leh waxaa jiray culamo fanniyadu isugu mid yihiin marba fannigu ka hadlayo waxaad moodaysaa inuu kani takhasuskiisii yahay waxaad soranaysaa kan mooye wax kaloo ma baran ka kale markuu fanniga kale ka hadlayana waa saasi leeg funuunta kale noocayn kacayn laakiin culammadu wada sidaa ma aha waxaa jira culamaa bilcarabiya culamo carabiyada markaa culamo ku ah oo haddana aan nusuusta iyo adilada markaysagaa culamo ku ahayn waxaa jira culamaa bilxadiis qaar xadiidka marka culamo ku ah oo aan funuun kale markaa culamo ku ahayn yacni waxa weeye funuuntii culammada qaarkood waxay leeyihin takhasus gaar ah markaasaa fanniyada kale aqoon fiican uma alimaamu dahabi raximah raximahullah masalada noocaasee ku saabsan in culammada qaarkood fanniyada qaar ay culamo ku ahaayeen haddana fanniyo kale aynay aqoon u lahayn wakhtiyada qaarkood waa sheegaa imaamu dahabi misaalada uu misaalinaya aan xasuusta waxaa ka mid ah wuxuu yidhi sibaweyhi waa caalim bilcarabiya sibaweyhi dahabi baa odhanaya abu cabdillaahi dahabi raximah llah caalim buu ku yahay carabiyada walaakin maa yadri ma alxadiisu haddana maca dalik ma garanaayo xadiisow maxaa tahay garan maayo buui xadiisow maxaa tahay garan maayo waa misaaladuu sheegayay amsilo kalena waa sheegay noocyada caynkaasa waxbaynu ka soo sheegnay waxaan filayaa darsiga markaynu bilaabaynayba inaynu tusaalaynay in culammada qaarkood carabiyada iyo furuucda fiqiga iyo inay marka isaga aqoon fiican u lahaayeen laakiin caqiidadoo kale inaanay ku fiicnayn oo aqoon marka isaga fiican inay u lahayn taana tusaalayaal baynu ka soo sheegnay almuhim sheikhu wuxuu inoo tilmaamay dadku waa laba nooc qolo ma taqaano xadiidka aqoon uma leh oo waa mutakallimiinta iyo qolyaha la halmaala oo ma kala garanaayo xadiidka saxiixa iyo xadiidka daciifka ah waxaa dhici karta daciif xadiis eh, daciifa ama xadiis baatila ama xadiis mawduuca ama xadiis eh, inuu daciif yahay culammadu isku waafaqsan yihiin inuu deliishado una qabo inuu saxiix yahay sidaa lidkeedana waxaa dhici karta xadiiskii culammadu isla oggolaayeen inuu saxiix yahay inuu moodo xadiiskan inaanu sugnayn inaanu sugnayn inuu moodo ayaa laga yaabaa waa hore ayaa waxaa dhacday xadiis baa markaysaga aan kitaab ku soo marray marka wadaad weyn oo aanan hadda magacaabayn ayaa wuxuu yidhi xadiidka waxaan filayaa inuu mawduuc yahay wadaad weyn oo macruufa xadiiskuna waa xadiiska uu nabigu yihi sala allahu alay wasalam tacallamuu annahu lan yara axadun minkum rabbahu xataa yamuut waxaan u malaynayaa in saddex iyo siddeetankii meelahaas ahayd markaasaan yidhi sheekh xadiidku muslim baa saxiixa ku soo wariyey dabeedna kitaabkii muslim baan soo qaaday waan u soo saaray waan tusay waxaanu markii yidhi inuu mawduuc yahaanu malaynaya marka ruuxu waa dhici kartaa xadiis culammadu isla oggol yihiin sixadiisa inuu kaba shakiyo haddaanu markaa diraayada iyo aqoonta uu xadiiska u leeyahay ina ficnayn daraf kale waxaa dhici kartaa inuu u qaato xadiisku lafdo kasta uu xadiis ku arkaa inuu saxiix yahay inuu qaato eray kasta oo xadiis ku sugan xadiiskaasna uu saxiix yahay inuu lafdadaas u qaadanayo inuu ilaaba ilaa sugan yahay ama xadiis kasta oo daahirka sanadkiisu uu saxiix yahay inuu u qaato inuu markaa saxiix fii nafsi alamri inuu yahay kamana dhalanayso waayo xadiiska saxiixa waxaa looloo shartiyaa inaanu shaad iyo mucal midnaba aanu ahayn mid cillo leh iyo mid shaada oo shuduud ku sugan yahay midnaba inaanu ahayn ayaa loo shardiya waxaana dhici kartaa daahirka sanadku isagoo saxiix yahay haddana xadiidku inuu noqdo xadiisun mucallun ama xadiisun shaadun inuu noqdo wuxuu yidhi sheekhu raximah ullah xataa idaa carada alsaxiixa almacruufa akhada yatakallafu lahu alta'wiilaati albaridata aw yajcaluhu daliila fi masaa'il cilm maca ana ahla alcilmi bilxadiidi yacrifuuna ana mila hada halad marka uu xadiidka saxiixa caarido xadiidka uu u qabo inuu saxiixa yahay ama lafdada uu u qabo inay saxiix tahay xadiidka saxiixa dhex dhacday markay ka hor timaaddo eraygaasi ka hor yimaado ama xadiidkaas daahirka sanadkiisu saxiixa yahay uu ka hor yimaado alsaxiixa almacruufa xadiis saxiixa oo la yaqaano sixa lagu yaqaano culammada markaysaga muxadisiinta agtooda akhada yatakallafu lahu ata'wiilaat akhada wuxuu gudagelayaa yatakallafu lahu inuu isugu kallifo isku dayo alta'wiilaati albaaridata ta'wiilo yacni baarida oo marka waxa weeye qabow wuxuu uga jeedaa markaysagaa ta'wiille liita aw yajcaluhu daliilan fi masaa'il ilcilm ama wuxuu gudagelayaa inuu ka yeelo daliil uga dhigo masaa'isha cilmiga inuu u deliishado xadiiskaas mid daliil u ah uu ka yeelo masaa'isha cilmiga loo daliishanayo maca anna ahla alcilmi iyadoo lala qabo in culammadu bilxadiisi xadiiska culammada ku ahi yacrifuuna anna midla haada halatun ay garanayaan inuu xadiiskaasi yahay mid waxa weeye khalada yacni inuu yahay ay garanayaan yacani mar haddaanu sugnayn xadiidku oo shaad yahay ama uu mucal yahay cilla qaadixa oo cillo sixadiisa dhaawacaysa markaysagaa uu yahay mid lagu cilleeyey ama ku cillaysan ama uu shaad yahay waxa uu noqonayaa qalad saas aawadeed axaadiista saxiixa sixadooda la hubee la garanaayo hadduu caarido in la yidhaahdo waa la kulminaya uma baahna waayo atta'wiil waa farcu sixa ya inaad tidhaahdo sidaasaan ku awilayaa waxay ka dhalanaysaa marka hore inuu saabit noqdo ee haddaanu marka horeba sugnayn dee uma baahna markaysagaa inaad tidhaahdo waxbaa la kulminaya waayo xadiiska saxiixa biduuni mucaarid buu markaa joogaa jamci wax la yidhahdo looma baahno imise axaadiis yacni halata oo culammadu ay ku xukumeen inay halad tahay mashaayikhda qaarkood ay isku dayeen markaysagaa takalluf inay markaysagaa yidhaahdaan waa jamcinaynaa kuwii aynu soo marray ayaa bacdi culammada ka mid islam mareen oo qaarkood ay yidhaahdeen ibnu cabbaas markuu leeyahay tazawaja rasuulu llahi sala allahu alay wasalam maymuunata wahuwa muxrim waxaa looga jeedaa bil e, xurmale isagoo ku jira ayuu guursado uga jeedaaye xadiidka kale si loola kulmiyo loogama jeedo isagoo ixraaman xaj ama cumro ayuu guursaday ee beled xurmale isagoo jooga ama bil xurmale gudaheeda ku jira ayuu guursaday baa markaa lagu xambaarayaa si loo kulmiyo daliilkan iyo daliilka kale ashyaada kalena markaysagaa qaarkood saasay ka mareen allahuma ilaa meelaha qaarkooda ku adkaatay mooyaane wa kamaa anna cala alxadiisi adilatan yuclamu biha annahu sidqon siday xadiidka ugu sugan tahay daliilo lagu garanayo inuu xadiidku run yahay waqad yuqtacu bidalika waana dhici kartaa in la qaciyo oo si yaqiina loo jasmiyo oo loo qaciyana waa dhici kartaa bidalika kaas oo ah markaysagaa inuu xadiidku run yahay fa calayhi adillatun waxaa ku sugan xadiidka daliilo yuclamu bihaa lagu garanaayo annahu kadibun inuu been yahay lagu garanaayo wa yuqtacu bidalik waana la qatcinayaa markaysagaa taas oo waa la jasminayaa wakhtiyada qaarkood xadiisku markaa inuu been yahay mislu maa yuqtacu waa sida ka la qatcinaayo oo lagu qatcinaayo bikadibi maa yarwihi lwaddaacuun bikadibi maa beenta kii la qatcinaayo yarwihi ay soo warinayaan alwadaacuuna kuwa markaa axaadiista been abuurtaa ee dejiyaa ay soo wariyaan oo min ahli lbidaci ahlulbidaca ka mida ah, iyo waalghuluwi fi lfadaa'ili iyo kuwa talax u ehelkaa u saaxiibka ah ay ku talax tegayaan fi lfadaa'ili waxyaalaha fadiilooyinka ama fadligu ku jiro abwaabta fadaa'isha aad iyo aad baa markaa waxyaalo badan aan sugnayn yacni markaa loo dhex geliyey mawduucaad badanna waa loo dejiyey fadaaisha saas aawadeed marka uu imaam axmed yidhi yacni salaasatu kutub laa usuula laha ama laysa laha usuul saddex kitaab asalla lama leh aynu soo marray hadalka imaam axmed oo sheikhu siiqa ku dhow u sheegaayo laakiin sida asalkee loo soo wariyey sidaas tahay xafid ibnu xajar waxaa laga sheegay inuu yidhi mid afraad baan ku darayaa waa fadaa'isha buuri fadaa'isha iyadana haalib si aad u fara badan ayaa waxyaale aan jirin loogu darsaday mislu xadiisi yowmi caashuuraa waa sida xadiiska ku soo arooray fadliga maalinta caashuura ku soo arooray wa amhaaluhu iyo kuwa la midka ah oo mimaa fiihi ka mida waxyaalaha ay ku sugan yihiin ana man sallaa rakcatayni kaana lahu ka ajri kada wa kada nabiyan ka waxa weeye tukada laba ragcadoo tukada yowma cashuuraa waxaa u sugnaanaya ajarka sidaa iyo sidaas intaa iyo intaasoo nebi ajarkoodu yeelanaya waxaa kaloo loo soo naqliyaa intaas iyo intaas oo malag ajarkooda ayuu yeelanaya waana mawduuc oo been abuur kadib weeye nebi fadligii ruux gaadhi karaa ma jiro bini aadamku wax kastuu sameeyo fadli nebi ma gaadhi karo ruux aan nebi ahayni fadli nebi ma gaadhi karo abadan bal waxaad ka warantaa kuwa leh toddobaatan nebi fadligood buu helayaa ya waa akaadiib iyo been abur wey wa fi tafsiiri min hadihi almawduucaati qitcatun kabiira tafsiirkana waxaa ku sugan min hadihi almawduucaati been abuurada xaggooda waxaa kaga sugan qitcatun qayb iyo gobol kabiiratun weyn baa ku sugan mil alxadiidi aladii yarwiihi alsaclabiyu walwaaxidiyu wazamakhshariyu waa sida xadiidka uu soo wariyo saclabi sheikha la yidhaahdo iyo walwaaxidiyu sheikha marka waaxidi la yidhaahdaa uu soo wariyo iyo wazamakhshariyu zamakhshari ay soo wariyaan ay ku soo wariyeen fii fadaa'ili suwari alqur'aani suuratan suuratan fadaa'isha qur'aanka ay ku wariyaan suurad suurad ugu soo wariyaan fa innahu mawduucun xadiiskaasi waa been abuur biitifaaqi ahli ilcilm wuxuu been abuur ku yahay iswaafaqa ahlucilmigu isku waafaqeen iyadoo uu ku dheehan yahay oo culammadu ayna isku khilaafsanayn inuu been abuur yahay xadiiskaas wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa axaadiis mawduuca oo culammadu ay garanayaan mawduucnimadooda iyo been abuurnimadooda inay garanayaan aynay jiraan axaadiis badan bay culammadu garanayaan inay been abuur yihiin oo mawduuc yihiin xadiidka been abuurkaana in la sheegaa xalaal ma aho ma bannaana allahuma ilaa ruux isagoo caddaynaya inuu been abuur yahay mooyaane haddii kale inuu sheegaa uma bannaana waciid iyo gooddi weyn baana ku yimi oo nabigu sala allahu alayh wasalam waxauu yidhi man xaddasa cannii bixadiidin yaraa annahu kadibun fa huwa axadu alkaadibayn ruuxa xadiis ku warrama xadiiskaasoo yaraa uu ogsoon yahay waxaa kaloo loo dabdiyay ama loo xarakeeyey yuraa annahu kadibun la og yahay yacni cinda ahlicilmi bilxadiis muxadisiinta agtooda la ogsoon yahay annahu kadibun inuu been yahay la og yahay fa huwa axadu alkaadibayn labada beena waas buu ka mid yahay axadu axadulkaadibayn iyo axadu lkaadibiin labada mid walba waa loo dabdiyey haddii axadulkaadibayn la yidhaahdo labada beenawaas waxaa loo jeedaa ka beenta markii hore dejiyey iyo ka sii wariyey ee beentii sii sheegay beentay wadaagaan marka waa labadii beenawaas midkood weeyi oo kii dejiyey maahae waa kii sii sii faafiyey sii sheegay axadulkaadibiin haddii la yidhaahdana waxay noqonaysaa kuwa beenta sheegaaya nebiga sala allahu alayh wasalam ka been sheegaaya mid ka mida weeyaan nebigana in laga been sheegaa ma bannaana waa min kabaa'ir adunuub saas aawoodee axaadiista mawduuca riwaayadoodu saasayna xalaal u ahayn oo u bannaanayn iyadoo la caddaynaayo inay been abuur yihiin mooyaane marka la caddaynaayo inay been abuur yihiin waa min nasiixa fi ddiin waa diintii oo lagu nasteexaynayo waayo dadkii baa looga digayaa taasina waxa weeye waa munkarkii oo la nahiyayo oo la reebaayo yacni noocaasay noqonaysa noocaas ayay noqonaysa marka axaadiista mawduuca ah waa in aad iyo aad la ysaga ilaaliyaa oo aan la sheegin haddii waxa weeye la qariyo iyadoo la ogsoon yahay inay mawduuca yihiin waa kitmaan cilmigii la qarinaayo nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi man su'ila can cilmin fakatamahu aljamahu allahu yowma alqiyaamati bilijaami min naar wa fii lafdin man xamala cilman fakatamahu aljamahu allahu yowma alqiyaamati bilijaamin min naar riwaayadka qaarkood waxaa ku soo aroortay ruuxa cilmi xambaara oo cilmigaa qariya xakamo naara aakhira lagu xakameeya allahna wuxuu yidhi ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu fa ulaa'ika atuubu calayhim marka kitmaanka cilmiga la qariyaa inay xaaraantaho min kabaa'iri dunuub tahay baa aayadduna sheegaysa wakadaa culammadu waxay yidhahdeen axaadiista daciifka ah iyadoo dadka loo jasminaayo in la yska yidhaahdo nebigaa yidhi oo dadka sidaa loogu sheega maaha waayo waxay noqonaysaa min baabi alkish ya kish in la samaynaayo noqonaysaa in daciif dacfigiisa la garanaayo dadkii loo sheego madharu sixa loogu muujiyo oo dadku ay u qaadanayaan xadiis saxiixa inuu yahay oo haddana aanu ahayn waa qish diintii lagu samaynaayo raashimada iyo bayca iyo waxyaalaha la iibinaayo qishka lagu sameeyo ayaynu aragnay waciidka ku yimi waxaa ka sii daran alkhishu fi ddiin rasuulkuna wuxuu ihi sala allahu alay wasalam man ghashanaa falaysa mina ka qish nagu sameeya dayruu nagayahu nagama mid ahaa yacni hadigayga iyo dariiqadayada kuma sugna baa laga tilmaamaya waa waciid waa goodi weeye bal haddaanu garanayn ka warran inuu xadiidku daciif yahay iyo inuu saxiix yahay marka lafteeda culammadu waxay yidhahdeen waa inaanu iska sheegin wax kastow xadiisnimo u maqlaba xadiisnimo waa inaanu isaga sheegin waayo haddii kale wuxuu ugu dhacayaa beentii isagaan garanayn waxaan inay been yihiin kafaa bilmar'i kadiban an yuxaddisa bikulli maa samica saas aawadeed wax kastuu maqlo isagaan iska hubinin waa inaanu isaga sheegin oo iska odhan markaysagaa xadiis baa saa sheegaya ama nebigaa sidaa yidhi sala allahu alay wasalam wa inaanu iska odhan marka haddaba baabka tafsiirka laftiisa axaadiis mawduuca waa gashay abwaabta kale diinta lafteedana waa gashay mawduucaadkaasna waxay u qaybsamayaan qaar la qadcinaayo wadcigooda iyo inay mawduuc yihiin iyo qaar la banninaayo kuwa la qadcinayana sheikhu tusaalu ka yeelay waa arrin la qadcinayo xadiiskaasi inuu yahay markaa mid been abuura inuu yahay lagama shakinaayo waa la qadcinaya waayo fadli nebi wax gaadhi kara ma jiro dadka qaarkood baa waxay sheegaan xadiis tilmaamaya camallada qaarkood ruuxa sameeyaa yacni boqol markaysagaa nebi fadligood buu helaya kullu dalika waa mawduuc waana la qatcinayaa inay mawduuc tahay in been abuur ay tahay waa la qacinaya waxaa ka mid a ah axaadiista mawduuca ah xadiis sheegaaya low ictaqada axadukum fii xajarin la nafacahu midkiin hadduu caqiidayn lahaa dhagax hadduu caqiidaysan lahaa ow ictiqaadin lahaa dhagaxaasi waa anfici lahaa qaarba waxay odhanayaan xadiis baa saa ku soo arooray ahlucilmiguna waxay sheegeen inuu mawduuc yahay waayo dhagax miyaa ruux anfacaya maya adiladu waxay inoo sheegaysaa aayaadka qur'aanka ah iyo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ijmaaca muslimiintuba in dhagaxu markaysaga dhagxantu dadka ayna anfacayn mushrikiintu waxyaalahay caabudayeen maxaa lagu yidhi waxaana caabudaysaan markii loo sheegayay inayna waxba tarayn ilaahay wuxuu yidhi walaa yamlikuuna lianfusihim nafcan walaa darra iska daa idinka inay wax idin taraanee nafahooda uma hananayaan dheef iyo dhib midnaba uma hananayaan haddii dhagax ruuxa ictiqaadiya uu anfacayo maxaa mushrikiinta loo yidhi markaysaga shirkigeenna waa baatil ila iyaguba way ictiqaadeen oo waxay waa idin anfacayaan saas aawadeed ba ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen yacni xadiiska caynkaas waa mawduuc waxaana laga yaabaa cabadatul awsaan walaxjaar kuwii dhagxanta iyo awsaanta caabudi jiray inay dejiyeen oo been abuurteen cumar bnukhadaab muxuu yidhi xajarul oo aan dhagxanta kale la mid ahayn markuu dhunkaday wallaahi innii la aclamu annaka xajarun laa taduru walaa tanfac walowlaa annii ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yuqabiluka maa qabaltuk wallahi waa garanayaa inaad dhagax tahay oo aanad waxna dhibaynin waxna anfacaynin xajar aswadku ku leeyahay waa xadiiska bukhaariga cumar bnu khadaab inaad waxaad anfacaysa iyo waxaad dhibaysaa midnaba jirin waa garanaya walowlaa annii ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yuqabiluka maa qabaltuk haddaanan arki lahayn rasuulka ilaahay oo ku dhunkanayana kuma dhunkadeen buu yidhi cumar bnu khadaab sidaas ayuu yidhi weliba xajar aswadka dee fadli gaaruu leeyahay waayo waa dhagax jannada laga keenay sida axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ku sugan dhagxanta kale lama mid aha laysa fi dunya mima huwa fi ljanna ila alxajar alaswad adduunyada kuma sugna wax jannada markaysaga markaa laga keeno jannada ku sugnaa xajaru aswadka mooyaane waa tay xadiiska kusoo aroortay wa kadalik wuxuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam xajar aswadku inuu caddaan jiray sawadathu khataaya ahli shirki gaaladii dembiyadoodii baa madoobeeyey hadduu ahaan lahaana siduu hore u ahaan jiray u caddaan jiray ma taabtee ruux bukaa hadduu taabtana waa bogsan lahaa xadiiska sunanka qaarkood soo wariyeen culamada qaarna ay saxiixiyeen ama taxsiiniyeen waxaa kaloo nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam xajar aswadka in aakhiro la soo saarayo isagoo laba indhood iyo carabba leh yashhadu calaa man istalamahu bixaqin isaguna waa xadiis haabit can nabiy sala allahu alay wasalam maca kulli dalik cumar bnu khadaab wuxuu leeyahy wallahi inii la aclamu anaka xajaru laa tadur walaa tanfac dhib iyo dheef midna madiye ta kale barakaysi inaanu u taabanaynin ee wuxuu u taabanaya itibaac tahay buu tilmaamaya walowlaa anii ra'aytu rasuula allahi sala allahu alay slm yuqabiluka maa qabaltuk bacdi baa yidhi caliy bnu abi taalib baa ictiraaday markuu yidhi waxa weeye cumar bnu khadaab laa tadur walaa tanfac markaasaa fuqahada qaarkoodna waxay dooneen inay yidhaahdaan labadooda hadal baanu kulminayna laakiin asbit ilcarsha sumanqush marka hore asalka sug inuu cali ictiraadaan sugnayn waayo sanadka ay sheegayaan ee tilmaamaya inuu cali ictiraaday waxaa ku sugan abu haaruun alcabdi abu haaruun alcabdi baa ku jira cumaaratu bnu juwayn ninka noocaasina waa nin dacfigiisu daran yahay oo culammada qaarkood kadib ku ganeen marka waa nin matruuka ama markaysaga muttahama bilkadiba axaadiista mawduuca xagga tafsiirka soo gashay waxaa ka mid ah mufasiriinta qaarkood sida saclabi iyo waaxidi iyo zamakhshari wakada baydaawi waxaan kaloo filayaa abu sacuud laftiisa inuu dariiqadaa maray kaa shanaad isagu calaa sabiili danni laakiin baydaawi waa la hubaa isaguna dariiqadaa inu maray waxay soo arooriyeen suurad kasta khaatimadeeda markay dhammeeyaan oo boqol iyo afar iyo tobanka suuradood qur-aanka ka mid ah mid walba waxay u soo arooreen xadiis markaa nebiga ay u nisbaynayaan oo fadli u sheegayaan khaas ah axaadiistaasoo waxa weeye ubay bnu kacb iyo keyrkii laga soo warinayo culamaduna waxay yidhahen waa mawduucoo been abuur bay yidhahdeen suuradaha fadaa'il gaaray ku sugnaatayna waa kooban yihiin ma badna yacni suuratu alfaatixa iyo suuratu albaqara iyo suuratu ali cimraan suuratu kahfi iyo toddobada dhaadheer oo laysku daro suuratu mulki oo tabaaraka ah suuratu likhlaas iyo suuratu lfalaq iyo suuratu nnaas bacdi kalea ku daray dukhaan iyo yaasiin laakiin iyaga ma sugna sida saxiixa waxa fadli u asaxay waa inta aynu sheegnay fadli gaara wuxuu u asaxay oo ka suuradnimo fadiilo gaara marka ay sugnaato nebiga ka sugan tahay waa suuradaha aynu sheegnay ashaykhuulwallowina ah, waxa uu ku kulmiyey nadmi suuradaha markaa fadligaa gaarkii ku asaxay waradat alakhbaaru fii fadli suwar macduudatin ladaa muxaqiqi alkhabar faatixatun baqaratun wamaa yeli waalkahfu waltuwalu ijmaalan tali waalmulku walikhlaasu suma alfalaqu wannaasu faxfadha kama qad xaqaquu wamaa cadaaha lam yasixa faxdarii an tanqula alwaahiya duuna nadari axaadiista fadliga gaarka ee suuradaha fadliga gaarka ku asaxay waa suuradahaas aynu sheegnay weye suuratu alfaatixa iyo suuratu albaqara suuratu aali cimraan suuratu kahfi sabca duwal oo laysku daro toddobada dhaadheer ee sare yacni iyagana iyagoo isla socda baa fadli ku wada sugnaaday suuratu mulki oo tabaaraka ah suuratu likhlaas iyo mucawidataynka sheekhu wuxuu yidhi raximahullah waalthaclabiyu huwa fii nafsihi kaana fiihi khayrun wa diin halkaa hore waxaan ku noqonayaa ciraaqi waxau yidhi alxaafid alciraaqi laakiin man abraza isnaadahu kalwalayni fahuwa absatu licudrihi id axaala naadirahu cala alkashfi can sanadihi yacnii kuwa sanadkooda muujiyey axaadiistaa mawduuca intay soo arooriyeen sanadkii laakiin sheegay oo muujiyey sida labada hore oo kale cudurdaarkiisu waxa weeye waa ka sahlan yahay oo isagoo xagga cudrigu uga dhow yahay idaa xaala naadirahu waayo cidda eegaysa wuxuu ku ixaaleeyey oo ku xawilay cala alkashfi can sanadihi sanadkiisa inuu baadho oo hubsado wa in kaana laa yajuusu lahu alsukuutu calayhi walow haba ahaato midaynay u bannaanayn inuu ka aamusa aynay u bannaanayn oo markaa lafteeda maaha inuu macduur yahay ma aha laakiin waxaa laga tilmaamayaa ka kale waa dhaamaa baa looga jeedaa oo ka intuu markaa sheegay mawduucii sanadkana qariyey iyo ka intuu markaa mawduucii sheegay sanadka muujiyey labada waxa sii daranka sanadkana qariyey waayo inuu ka aamuso ayaan u bannaanayn wa amaa man lam yubriz sanadahu kaan sanadkiisa muujin miyaa wa awradahu bisiiqati aljasmi haddana ku soo arooriyey siiqo uu jasminayo oo fa khata'uhu afxash yacni khata'iisu waa ka sii xumaansha badan yahay tadriib raawiga ayaa soo naqlinaaya waxa uu yidhi sheekho wathaclabiyu thaclabi sheekha la yidhaahdaa huwa fii nafsihi isagu daata ahaantiisa kaana fiihi khayrun wa diin waxaa ku sugnaa khayr iyo diin bimacnaa waxa weeye tadayun uu diinta markaa ku camalfalayo o ka diin yeelanaayo ayaa ku sugnay oo saaxiibudiin buu ahaa walaakinahu kaana xaatiba leyl ha yeeshe wuxuu ahaa yacni xadiiska midaan aqoonu lahayn waa sidii mid habeen xaabaysanayoo kaluu la mid ahaa kaana xaatiba leyl waxaa loo jeedaa ka xaatibi leyl yacni ruuxu haddii habeen madow oo yacni markaa iftiin aan ahayn uu is yidhaahdo xaabo guro wixii madow ee sidaa u yaro dheerba wuxuu is odhanayaa waa qori xabe ee qaaduu is odhanayaa dabeedna waxaa dhici karta inuu abeese qaato ama waxaa dhici karta markaysagaa qori markaa dee waxa weeye abeesa ku jirto ama bahal ku jiro inuu qaato oo dabeedna isagoo sita isaga ay ku soo baxdo deedna qalinto marka ruuxa xadiidkii aan aqoonta u lahayn ee axaadiista wixii xadiis loogu sheegaba iska ruqsanaya saasoo kale uu ka dhigan yahay a saasoo kale ayuu ka dhigan yahay walakinahu kaana xaatiba leylin ha yeeshee wuxuu ahaa xaatiba leyl bimacnaa ay ka xaatibi leyl sidii mid habeen xaabaysanayoo kaleu ka dhignaa yanqulu waa soo rari jiray maa wajada wuxuu helo fii kutubi tafsiiri kutubta tafsiirka wuxuu ka helaba waa soo naqlin jiray min saxiixin wa daciifin wa mawduuc ha ahaado waxa uu tafsiirka kutubu tafsiir ka helaa wax saxiixa ama wax daciif ama wax mawduuca noocay doonaan ha noqdaane waa iska soo naqlin jiray kanow xadiis ma tahay bay xaalku ka ahaa kanow xadiis ma tahay walwaaxidiyu sheikha waaxidi la yidhaahdaa saaxibuhu waa saaxibu saclabi saclabi uu la saaxiib ahaa kaana absara minhu bilcarabiyati waa uga aqoon badnaayo waa uga arag badnaa carabiyada oo carabiyada waxaa u sii aqoon badnaa waaxidi iyo saclabi waaxidi baa u aqoon badnaa laakiin huwa abcadu can isalaamati wa itibaaci salaf ha yeeshee waa markaa ka fogaa waa uga fogaa can isalaamati nabadgelyada iyo watibaaci salafi salafka raacista la raacaayo isaga waa uga durugsanaayo saclabi baa uga dhowaa saclabi ayaa uga dhowaa nusakha qaarkood ziyaadadaas waa ka dhacday laakiin matbuucaadka qaarkood iyo nuskhada makhduudadii labaduba waa qorayaan laakin huwa abcadu can alsalaamati waatibaaci asalafi waalbaqawiyu baqawi shiikha la yidhaahdaa tafsiiruhu tafsiirkiisu mukhtasarun waa mid laga soo ikhtisaariyey oo laga soo gaabiyey min asaclabiyi tafsiirka saclabi baa laga soo gaabiyey lakinnahu saana ha yeeshe waa ka ilaaliyey tafsiirahu tafsiirkiisa can ilaxaadiisi almawduuca wuxuu ka ilaaliyey axaadiista been abuurkaa buu tafsiirkiisa ka ilaaliyey waalaaraa'i almubtadaca iyo aaraa'da ra'yada la bidcaystay yadana waa ka ilaaliyey waalmawduucaatu fii kutubi tafsiiri kasiiratun mawduucaadka kutubu tafsiir ku sugani way fara badan tahay yacnii sheekhu halkan waxa uu samaynayaa taqyiim kutubtan markaa uu taqyiim ku samaynaayo oo waxyaalaha qaarkood ay ku wanaagsan yihiin iyo waxyaalaha markaa ay eh, dhaliisha ku leeyihiin ba uu tilmaamaya marka wuxuu inoo sheegay sheekhu yacni saclabi iyo markaysagaa waaxidii inay saaxiib ahaayeen waayo waaxidii arday wuxuu u noqday saclabi oo saclabi shiikhu wuxuu u ahaa waaxidi buu markaa shiikhu ahaa laakiin waaxidi baa u aqoon badnaa carabiyada saclabi baana markaa xagga bidaca uga fogaa macnaha isagoo tilmaamaya sheikhulislaam ibnu taymiya waa ka odhanaya mawdic majmuuc fataawaha ku sugan oo mujalladka saddex-iyo tobnaada safxadda saddex boqol iyo lix iyo siddeetan wa ama alwaaxidiyu fa inahu talmiidu saclabiy tilmiid saclabiyi waa saclabi ardaygiisii wey wahuwa akhbaru minhu bilcarabiyati carabigana waa uga aqoon badnaa waaxidi saclabi buu uga aqoon badnaa laakina saclabiya fiihi salaamatu min albidac laakiin saclabi waxaa ku sugnayd nabadgelyo uu bidcada ka nabadgalay bidaca wa in dakaraha taqliidan ligayrihi walow wakhtiyada qaarkood isagoo cid kale qallidanaya taqliid haba u sheegee yacni waxa weeye laakiin marka loo eego nisbada yacni marka waaxidi marka loo eego isaga xagga markaa salaamada iyo nabadgelyada u dhowaa marka cibaaradan baa adaqa ah markuu leeyahay oo uu leeyahay abcadu can isalaamati wa itibaaci salaf uu ka cabirayo marka huwaduna waxay u dhacaysaa laakiin huwa waaxidi bay u dhacaysaa abcadu can isalaamati wa itibaaci salaf marka salaamada waxaa u dhowaa iyo itibaacu salafka saclami baa u dhowaa baqawina sheikhu wuxuu inoo sheegay tafsiirkiisa waxaa laga soo ikhtisaariyey yacni tafsiirka saclabi laakiin imaam buu ku ahaa markaysaga xadiidka bakawi sidaas aawoodee axaadiista mawduuca waa ka ilaaliyey wakadalika waxau ahaa markaysaga waxaan ictiqaadka ahlusunna waljamaacana waa ku sugnaa oo yacni aqoonna waa u lahaa aaraada bidcadaana waa ka ilaaliyey marka tafaasiirta bidcadu ku jirto kuma soo aroorin aayaadka tafsiirkooda waata uu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya wa kaana tafsiruhu mukhtasara tafsiiri saclabi lam yadkur fii tafsiirihi shayan min hadihi alxaadiis almawducati alati yarwiha saclabiyu walaa dakara tafaasiira ahli lbidaci alati dakaraha saclabiyu maca ana saclabiya fiihi khayru wadiinun walakinahu laa khibrata lahu bisaxiixi wasaqiimi min alaxaadiisi walaa yumayizu bayna alsunnati walbidcati fii kasiiri min alaqwaal marka waxaa weeye waa aqwaasha dabeed aanuu kala soocayne taqliidka u sheegaayo isagoo aan u qabin in waxa weeye ay bidca tahay oo markaysagaa u sheegayo laakiin sidiisa sunnada waa u jeclaa marka arrinka uu leeyahay fiihi salaamatun marka kale uu odhanaayo wuxuu uga jeedaa nisbada marka loo eego waaxidi laakiin saalim buu ka ahaa kama tilmaamayo siduu cibaaradaba ku caddeeyey wain dakaraha taqliidan ligayri hadalka kale aynu akhrinayna minhaaju sunnati nabowiyu ku sheegay mujalladka markaysagaa toddobaad ee safxadda markaysagaa labayo toban minha alaxaadiisu alkasiiratu asariixatu fi ljahri bilbasmala wuxuu yidhi mawduucaadka kutubu tafaasiir ku soo arooray waa fara badan yihiin waxaa ka mid a axaadiista faraha badan leh ee asariixatu ku cad fi ljahri yacnii markaa sare u qaadka sare loo qaadayo bilbasmalati bisinka sare loo qaadayo yacnii salaadda marka la tukanayo in bisimka sare loo akhriyo axaadiista ku cad ee sidaa ku soo aroortay sheikhu waxa uu yidhi waa mawduuc waa been abuur wa xadiisu caliyin iyo sida xadiiska cali weeye axaadiista mawduuca ahi xadiidkaasoo adtawiilu dheer oo fii tasaduqihi ku saabsan sadaqadaysigiisa uu cali sadaqadaystay bikhaatamihi kaatunkiisa uu sadaqadaystay fi salaati salaadda gudaheeda uu sadaqadaystay fa innahu mawduucun isaguna waa mawduuc biitifaaqi ahli ilcilmi ahlucilmigu iswaafaqay ay iswaafaqsan yihiin oo mawduucnimadiisa isku waafaqsayn yaday ku dheehan yahay ayuu mawduuc yahay wa mislu maa ruwiya axaadiista mawduuci waa sida ka soo wariyey fii qawlihi ay fii tafsiiri qowlih hadalkuu ilaahay uu yidhi tafsiirkiisa lagu soo wariyey walikulli qawmin haad qolo kasta waxaa u sugnaaday haadin mid hanuuniya ayaa u sugnaaday lagu soo wariyey annahu caliyun inuu cali yahay lagu soo wariyey wa taciyaha udunun waaciyah iyo tafsiirka hadalka uu ilaahay yidhi wataciyaha udunun waaciya waxaa weelaynaysa udunun yacni markaa dheg waaciyatun markaysaga wax weelaynaysa ayaa weelanaysa yacni waanada iyo mawaacidda waxa weelaynaysa dheg wax weelaynaysa ayaa weelanaysa yacni dheg ilaahay waafajiyey inay weelayso ayaa loo jeedaa udunuka yaa caliyun la soo wariyey in markaa uu yidhi oo nabigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam dhegtaada weeye caliyow kullu daalika waa mawduuc waa been abuur axaadiista ku saabsan jahliga basmalada sheekhu waxa uu maray in markaa mawduuca yihiin oo been abuur markaa yihiin culamo kale muxadisiinna waxay yidhaahdeen waa wada daciifo waxba kama asixin wax marfuucoo nebiga ka asaxay oo sariix ku ah oo ku cad waxyaalaha ixtimaal ku jiraa waa jiraan maxaanay ku saabsantahay salaadda gudaheeda hadda markaa hadalka ku saabsan yahay oo ilaa wakhtiyo salaadda ka baxsan waa soo aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu waxa weeye sida qiraa'ada kale u akhrinaayey inuu bisimka u akhriyey khaarij asalaa laakiin salaadda isagoo ku jira inuu bisimka la jahray oo sare u qaaday salaadaha jahriyada ah ta noocaasa ah, waxyaala aan ku sariix ahayn oo ixtimaal ku jira waa suuragal laakiin wax ku sariix ah oo ku cad oo asaxay ma jiraan wax nebiga ka asaxay oo sariix ku ahi ma jiro muxadisiinta qaar baana caddeeyey inuu markaa yahay axaadiistaasi baabka inay wada daciif yihiin aan waxba ka asixin waxaana ka mida ah waxa weeye daara qudni waxa uu sheegay imaamu ahli ahlilcilal ama imaamu cilmi alcilal waxa markaa uu sheegay axaadiista salaadda gudaheeda sheegaysa ee nebigu sala allahu alayh wasallam bisimka sare u qaaday in wax ka asaxay aynay jirinee dhammaantood daciif yihiin wa kadalika khatiibu albaqhdaadi isaguna saasuu markaa waxaway maray weliba labada muxadisba waxaway labadu waa shaaficiyulmadhab haddana maca daalik waxay tilmaameen inaan markaa waxba ka asixin ay waada daciif yihiin saas yadaa bay markaa mareen laakiin saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam bacdi marka ay ka soo aroortay waa jirtaa culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen bacdi ay ka sugantahy waa jirtaa inay markaa bisimka sare u qaadeen laakiin axaadiista markaa sheegaysaa in nebigu sala allahu aleyh wasallam aanu bisimka aanu la jahri jirin ama sare u qaadi jirin salaadda gudaheeda iyadu waa saabita qaarkood muslim baaba saxiixa ku soo wariyey kaanuu laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiim yacni waxa weeye waxay daahir ku tahay in waxa weeye markaa uu siraysan jiray markaa riwaayaad kale sheegaya laa kaanuu yusiruuna iyo markaa iyadu isma waafaqsana waana jirtaa culammada qaarkood inay iclaaliyeen lafteeda waa jirtaa laakiin culammada qaarkood iyo a'immada qaarkood baa saxiixiyey bacdu mutaqadimiin oo dee imaam muslim ba uu ka mid yahay ayaa waxa weeye saxiixiyey iyo culamo kale muxadisiiniba almuhim masaladan ka fiqi ahaan marka la eego culammadu aqwaal bay ka leeyihiin bacdu ahlicilmi waxay qabaan in bisimka salaadda gudaheeda sare loo qaadaa wakhtiga salaadda lala jahrayo waa sunne waana sida marka waxaweye shaaficiya mareen waana sida shiicaduna qabto shiicaduna waa siday qabto imaamu shaafici markuu u arkay in axaadiistaasi ay jirto uma aaba yeelin markaysa markaa shiica inay qabto waayo waxa weeye masaladani dee waxay leedahay salaf ayay leedahay masaladan haddii ahlu sunnuhu isku khilaafsan yihiin in waxa weeye qowlkaasi caan ka yahay ahlubidac looma aaba yeelo saas aawoodee uma aaba yeelin shaafici in qowlka mashhuurka ay uu yahay in waxa weeye shiica qabto in bisimka lala jahro uma aba yeelin waayo saxaabadii qaarkood baa markaa la jahray inkastoo jamaahiirtu markaysa marka waxawaye sida kale ay markaa mareen sida kale marka ay mareen ay markaa jirto saas aawadeed waxa dhacday asxaabu wujuuha shaaficiyada qaarkood inay khilaafeen oo yidhaahdeen markaysa markaa waxa sunna a ah in la siraysto waxaan filayaa ibnu abi hurayra ka mid a asxaabu wujuuha shaaficiyada ayuu ka mid yahay waxaanu ku tegey in lala jahlaa inayna sunno ahayn waayo wuxuu yidhi axaadiistaa waa baadhay yacni arrinkanna shiicuu caan ka yahay axaadiista markaysagaa la sheegaya in lagu soo wariyeyna midaan shiica soo warini kuma jiro yacni dhammaantood rag shiica baa dhex fadhiya marka almuhim qowlka labaad waxa weeye waa in la yidhaahdo in la siraysto ayaa sunno ah salaadda gudaheeda waana sida culammo fara badani martay qowlka saddexaad waa in la yidhaahdo yacni markaa yusaru biha axyaanan wa yujharu biha axyaanan wakhtiyada qaarna hoos baa loo dhigaya waa la siraysanayaa wakhtiyada qaarkoodna saraa loo qaadayaa taasna waxa weeye culammada qaarkood baa markaysa waxa martay oo waxay yidhaahdeen labada maslak lama daa'imaayo in la siraysto oo markasta hoos loo dhigo lamana daa'imayo in sare loo qaado laakiin maxaa la samaynayaa axwaasha qaarkood iyo wakhtiyada qaarna waa la siraysanayaa hoos baa loo akhrinayaa sida axaadiista qaarba ay ku soo aroortay maadaama nebigu sala allahu alayh wasallam inta badan uu siraysan jiray oo hoos u akhrin jiray yacni waxa weeye hoos baanu akhrinaynaa bay yidhahdeen wakhtiyada qaarkoodna waa la jahraynaa waayo saxaabada markaysagaa sameeyey in lala jahro markaysagaa salaadda bisimka sare loo qaado kollay markaysagaa tawqiif min annebiy ayuunbay ku sameeyeen oo nebiga markaysaga inay kala kulmeen baa lagu xambaarayaa oo ay axwaasha qaarkood arkeen isagoo la jaaraya waa ilaa markaysaga arrin ay ogaayeen nebigu inuu khilaafkiisa daa'imay iyagu iskama eh, eh, daa'imeen iyaguna khilaafkiis umay khilaafeen siday nebiga ka ogaayeen inuu daa'imay si ka eh, khilaafsan may daa'imeen saas aawadeed labada mid waliba waa sunnay yidhaahdeen midba xaaladaha qaarkood baa la samaynaya taasna culammada qaarkood ayaa markaa waxaa maray waana sida waxa weeye ibnu taymiye iyo ibnulqayim ay markaysagaa doorteen waana sida waxa weeye ibnu baaz laftiisu markaysagaa uu doortay waa sida waxa weeye axmed ibnu yaxya najmi risaaladiisa markaysagaa uu ka qoray basmarada miyaa la siraysanaya mise waa lala jahraya waa siduu markaysagaa isaguna doortay oo uu yidhi waxa weeye labada mid waliba waa sunne axwaasha qaarna hoos baa loo dhigaya axwaasha qaarna sare ayaa markaysagaa loo qaadaya sare ayaa loo qaadaya marka almuhim masalada caynkaas waa masale fikhiya laakiin hadda isagu shiikhu wuxuu uga jeedaa axaadiista sariixa ku ahee marfuuca ah inay mawduuc tahay culamada qaarkoodna waxay dhahe waa daciif oo waxba kama asixin muxadisiin baa uga horraysay laakiin lafdiga mawduuca hadda ma hubo in looga horreeyey laakiin culamo badanoo muxadisiinaa ah daciifiyey saas aawadeed waxa dhacday culammada eh, hore qaarkood inay ku dareen ruuxa sunnada markay ka hadlayaan inuu markaa sunni yahay waxay ku dareen markaysagaa waa in yatruka aljahra bilbasmala culammadii hore qaarkood baa laga soo naqliyey laakiin dariiqaasi jayid ma aha walow markaysagaa culammada qaarkood ictiqaadka haba ku sheegaan ama masaa'isha markaysagaa ruuxa sunnanimadiisa ay ku sugayaan haba ku daraan jahriga basmalada inuu ka tago laakiin sida saxiixa waxa weeye masalada noocaasa ruuxa laguma tabdiicinaayo hadduu la jahro iyo hadduu siraysto toonna waayo labada mid waliba waa mid ay saxaabadii rasuulku sala allahu alay wasalam sameeyeen waana markaysagaa khilaaf yacni markaysaga ilaah salafkii soo jiray waana mid waxa weeye adilada markaysaga ixtimaal ay ku jiro oo waxa weeye culammada markaysa markaa ay bacdigood leeyihiin waxa weeye waa sunne yacni marka ay leeyihiin asaar saxaabo oo markaysaga ay suganna loo hayo adilada markaysagaa kalena ixtimaal ku jiro markaa sidaas aawadeed tabdiic markaysaga arrinka noocaasa lama gaadhsiinayo waxaa ka mid a ah axaadiista mawduuca ah xadiidka markaysagaa sheegaaya ayuu sheikhu yidhi in cali oo salaad tukanaya ruux miskiini u yimi oo rukuucsan dabeedna markaysagaa kaatunkiisii intuu bixiyey isagoo rukuucsan inuu dhiibay dabaadna waxay yidhaahdeen aayaddan baa isaga ku soo degtay wa yu'tuuna azakaata wa hum raakicuun waxayna u fasireen calaa haadaa markay ku soconayaan zakada waxay bixinayaan iyagoo rukuucsan ayay zakada bixinayaan axaadiistaana culamada qaarkood waxay sheegenan waxba ka asixin ahlucilmiga qaarkood waxay waa munkar qaarkood waxay yidhahdeen waa daciifa laa taquumu bihi xuja yacni saas iyadaa bay yidhahdeen sheikhuna waxaabuu gaadhsiiyey waa mawduuc laakiin calaa kulli xaal waxba kama sugna walow xad wadcibaya inay gaadhin be duruqda qaarkood inay mawduuc tahay waa jirtaa laakiin duruqda qaarkood oo wadci ka sokaysaa jirta waxaa kaloo ka mid a ah axaadiista sheegaysa yani waxa walikulli qawmin haad waxaa looga jeedaa haadku waa caliyu bn abi aalib isaguna waa mawduuc wa taciyaha udunun waaciya udunuka yaa caliyun isaguna waa mawduuc waa been abuur marka calaa kulli xaal axaadiistaas wax ka asaxay ma jiro wax ka asaxay ma jiro marka waxa weeye kutubta tafaasiirta iyo khayrkoodba waxay u baahan yihin tasfiya waxay culammadu yidhaahdaan in la kala hufo sida culamada qaarkood ay u istilaaxeen baabu tasfiya oo in la shaandheeyo la hufo waayo dakhan badan baa markaysaga galay yacni waxa weye dakhankaasi in laga hufo ayay markaa u baahan yihiin hadday tahay aaraada mubtadaca ah ee la bidcaysta ee bidcada ah hadday tahay aqwaasha markaysaga munkarka ah hadday tahay waxa weeye markaysaga axaadiista mawduuca ah iyo waxyaalaha la ah hadday tahay marka waxa weeye yacni waxyaalaha daciifka ee ku dhex jira wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk